alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira xadiiska boqoliyo toddobiyo sagaashan can abi saciidin alkhudriyi wa abi hurayrata radia allahu tacala canhuma abi saciidin alkhudri sacd ibni malik ibnu sinaan iyo abu hurayra abu hureyre magaciisa iyo magaca abihi aad baa laysugu khilaafay laakiin nawowi wuxuu arjaxay cabdiraxmaan ibnu sakhri in la odhan jiray inkastoo bacdi culamada ka midii ay yidhaahdeen daliilu ku arjaxay ma caddayn waayo mid walba wax la isugu khilaafay khilaaf fara badan aalaasiina qowlan baa ku sugan wuxuu ku caanbaxay laqabkiis waana laqabun bilafdi kunya laqab ku yimi siiqo kunyo ku yimi wey ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay istacmala rajulan nin markaa uu u diray oo waali uga dhigay iyo mas-uul calaa khaybara khaybar meesha la yidhahdo caamil buu uga dhigay waxaa loo jeedaa waali buu uga dhigay meeshaa ka mas-uula saas aawadee waxaa la jiray nimanka madaxda marka waxa cid meel loo diro ee mas-uul looga dhigo fa jaa'ahu bitamrin janiib wuxuu nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam oo ula yimi bitamrin timir buu ula yimi oo u keenay timirtaasoo janiibin nooca wanaagsan ah janiibka waxaa la yidhaahdaa waa noocyada timirta nooc ka mid a ah. anwaacda timirtu way fara badan tahay anwaac aad u fara badan ba ay u qaybsantaha innaga dadkeennaan timirta aqoonee timir beeran timiri waxaynoo tahay timir laakiin waxa weeye yani tobannaan nooc bay u qaybsantaa nooc waliba ay gaar tahay waxaa dhici karta inay de boqol nooc ku dhowaato marka waxaweye anwaacda waxaa loo kala yeelaa magacyo kala duwan oo tan waa sidan tan waa sidan tan waa sidan mid walba magaca loo yeedhay marka wuxuu u keenay bitamrin timir buu u keenay baad waa tacdiyo janibin wanaagsan oo noocyada wanaagsan ka mid a faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasaa wuxuu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam kullu tamri khaybara haakada timirta khaybar dhammaanteed ma sidanoo kalaa waa istifhaam min baabi xadfi hamsat listifhaam nusakiinna idiin qora istifhaam ah, kaagu waa qoraya hadduu qorayo waxay noqonaysaa dee waxa weye in laba sheegay a kullu tamri khaybara haakada timirta khaybar dhammaanteed ma sidanoo kale ah nusakha aanu qoraynna waxaa loo jeedaa waa min baabi xadfi hamsati listifaam hamsadii hamsatu istifaamkii baa la xadfay qaala wuxuu yidhi laa maya laa wallah maya ayuu yidhi sidanoo kale ma wada aha allah baan ku dhaartay yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow allah rasuulkiisiiyow innaa lana'khudu asaaca min hada bisaacayn wa bialaaa ina lana'khudu annagu waa qaadanaa assaaca yacni saac baanu qaadanaa saacu waxa weeye waa uun yani laba kiiliya dheeraad ama ilaa saddex kiilo hadday ugu badato ashyaada waxaa laga yaabaa qiyaasta ay noqonayaan inay ku kala duwanaadaan marka beega loo eego ina lana'khudu saaca min hada saac kan ka mida waxaanu ku qaadanaa noocan janiibka ah ka mida bisaacayni laba saac oo timirta noocyada kale ah wa bialaasati iyo saddex markaas saac oo timirta noocyada kale ah nooca marka waxa weeye aan noocan aadka u fiican ahayn iyo noocan marka la ysku gadayo noocani wuxuu noqonayaa dee nooca kale laba laab iyo saddex laab buu marka ugu dhacaa marka marka laysku iibinayo saacii laba saac ama saddex saac baa lagu iibsadaa oo timir ah fa qaala rasuululaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi laa tafcal ha samaynin bici ljamca timirta nooceeda xun ee caamidaa iibi bidaraahim lacag ku iibi lacag dirhamaa ah ku iibi jamcigu waa timirta nooca xun weye waa daqliga waa timirta xun weeye waa timirta caamida aynu dhahno waxaad ku iibisaa bidaraahimi dirhamma ku iibi oo lacag ku iibi uma btac bidaraahimi dabeedna daraahimta waxaad ku iibsataa janiiban timirta noocan fiican ku iibso noocan fiican ku iibso marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye timirtii haddii timir lagu iibinayo inay isla ekaata in lagama maarmaanay tahay xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ninkanna waxaa laodhan jiray sawaad ibnu khusaya ayaa laodhan jiray yacni caamilka laga dhigay oo meesha khaybar layaha looga dhigay khaybarna waxaa laga qabsaday nimanka yuhuudda ahayd baa laga qabsaday oo laga furtay meel timirta aad uga baxdana waa ahayd marka marka la ysku iibinayo timir iyo timir waa laba shay oo ribowi ah oo isku nooc ah isku mid ah laba shardi baa la ysugu iibin karaa in la wada helo waa maxay waa mislan bimislin yadan biyad waa inay isla yihiin waa ayna dheeraad kala lahayn ayna kala badnayn ee hadday kala badan yihiin amaba laga shakisan yahay inay kala badan yihiin waxay noqonaysaa xaaraan midaan bannaanayn waa in la xaqiiqsadaa oo la hubsadaa inay isla yihiin waxaa la yidhahdaa qaacid ahaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul in la gara waayo labada shay inay isla yihiin waxay ka dhigan in la ogsoon yahay inay kala badan yihiin sidaasoo kale ayay ka dhigantay marka aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul marka milan bimili waa inay yihin waa inay isla mar labaadka waa inay yihiin yadan biyad hoo iyo iidhiib waa inay tahay oo wax amaahi aynay soo gelin innaba yani saasaa laazima haddaan sidaa la yeelin haddii kale waxay noqonaysaa ribaay noqonaysaa labada shardi haddii mid la waayo waxay noqonaysaa ribo riba ayay noqonaysa marka hadday labada timirood kale wanaagsan yihiin waxaad samayn kartaa mid lacag inaad ku iibiso dabeedna lacagtaasi waxay kaaga goyso timirta kale aad ku iibsato laakiin iyagoo labadoodii aad isku iibsanayso yacni kuma bannaana inaad waxaweeye markaa aad kala badisaa kuma bannaano walow haba kala fiicnaadaanba waa inay noqdaan mislin bimislin iyo dembiyad fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, ciddii mucaamalo khalada samaysa ama shay aan bannaanayn iyadaan garanaynin in loo sheegaayo arrinkaasi inaanu bannaanayn laakiin aan la canaanayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma canaanan ee wuxuu ku yidhi besaa samayna marka haddii aan mar garanayn lama canaananayo laakiin waxa weeye waa loo sheegayaa uun arrinku inuu qalad yahay waa loo sheegaya fawaa'idda kale laga qaadanaya waxaa ka mid a in shayga badiilka ah ee saxiixa ah ee bannaan in loo sheegaayo oo markaa si ay khalad tahay oo sidaasi aynay bannaanayn sida bannaanna in loo caddaynayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tafcal bici ljamca bidaraahimi suma ibtac bidaraahimi janiiban marka shaygii waxa weeye albadiilu asaalix ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a in ruuxii faadilka ahaa ee fadliga lahaa ay dhici karto mas'ale inay ka qarsoonaato xaaraan ah oo ay dhici karto shay xaaraana ah inuu la yimaado oo weliba xaaraantaasi ay tahay dembi kabaa'ira iyadoo aanu garanaynin inay xaaraan tahay inay taasi dhici kartana xadiisku waa caddaynayaa waxyaalaha laga qaadanaya ayuu ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanaya masaa-isha laga qaadanayo ka mida yacni shaygii munkara marka la ogaado in la reebayo oo la caddaynayo yacni xaaraannimadiisa in la caddaynayo taasna waa laga qaadanaya ribada labada shay ee isku nooca ah riba alfadli marka laysku ysku iibinaayo labadii shay ee ribowiga ahaa ee isku nooc aha marka laysku iibinayana in ilaaba ilaa inay isla ekaadaan in lagama maarmaan tahay xadiiska waa laga qaadanayaa laakiin axaadiista kale waxay ku sii kordhisay shardi labaad oo ah in naqad ay noqdaanna in lagama maarmaan ay tahay oo wax amaahi aynay soo gelin saynu horeba u sheegnay waynu sii adkaynayna xadiiska boqol iyo siddeed iyo sagaashan can ibni cabaasin qaala tasawaja annabiyu sala allahu aleyh wasalam maymuunata wahwa muxrim cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi radia allaahu canhumaa tasawaja anabiyu sala allahu aleyh wasalama nebigu waa guursaday maymuunata maymuune ayuu guursaday waa maymuuna bintu alxaaris wahwa muxrim isaga oo muxrim ah ayuu guursaday wa banaa biha wahwa xalaal waana dhistay nebigu sala allahu aleyh wasalam oo waa la guri galay maymuuna wahuwa xalaalun isagoo xalaalana oo aan muxrim ahaynna waa la guri galay wa maatat bisarif waxay ku dhimatay meesha sarif la yidhaahdo ayay ku dhimatay sarifna waa meel u dhow maka u dhow oo wax yar bay markii maka u jirtay toban mayl meelahaas ayay u jirtay alaa maka imka waa gaadhay oo waxa marka ay ahayd markii hore mid maka ka baxsan laakiin hadda maka ayay ka mid tahay xadiiska bukhaariiyo muslim way isku waafaqeen maymuuna lxaaris waxay ahayd gabadhii ugu dambeysay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursado cabdullaahi ibnu cabaasna waxay u ahayd iyo khaalid ba habaryar bay u ahayd waa maymuunatu bint alxaaris alhilaaliya marka khaalid ibnu waliid iyo cabdullaahi bnu cabbaas labadaba habaryar rumay u ahayd oo hablo ay walaala yihiin baa kala dhalay markanna waxay la joogtay nebigu guursanaayo calayhi salaatu wasalaam xaafadda cabbaas bay joogtay cabbaas baana ku yidhi markaa guurso oo ku qalqaaliyey dabeedna sidii baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku guursaday xoogaa waxaa laysku khilaafsan yahay goorta uu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam maymuuna ma wuxuu ahaa muxrim mise wuxuu ahaa xalaal axaadiista mawduuca ku soo aroortay xoogaa way iskhilaafsan tahay xadiiskan cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu sheegayaa oo iyo muslim ay isku waafaqeen isagoo muxrima nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursaday maymuuno lafteedana waxaa ka sugnaatay inay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu i guursaday isagoo xalaal ah xadiiska maymuuna laga soo warinaayo iyadana waa ka asaxay abu raafic oo wasto ka ahaa laftiisa waxa uu sheegay isagoo xalaal ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursaday saas aawadeed jamac badan culammada ka midi ah waxay yidhaahdaan ibnu cabbaas isagaa ismoodsiiyey ee waxa markaa arjixi waxa weeyaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday isaga oo xalaal ah ibnu cabdilbar wuxuu yidhi cid kaloo saxaabada ka midoo soo warisay in nebigu calayhi salaatu wasalaam maymuuno guursaday isagoo muxrima ibnu cabaas mooye lama hayo shakhsi keliya riwaayadiis inay qaldanto iyo jamac inuu qaldamona labada wahmiga waxa u dhowaansho badan in markaa shakhsiga keliya qaldamo cid kalena lama suuli ku darso ibnu cabbaas markaa da'diisu waa yarayd oo markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasu ama qaangaadhay ama qaangaadhka sigayey marka maadaamay sidaas tahay shakhsigu waxa uu naftiisa ka sheegayo siday culammada qaarkood tilmaameen ibnu cabdilhaadi iyo iyo waxaa cid kale isaga ka sheegayso labada waxaa arjax ah waxa uu isagu iska sheegay waayo isagaa naftiisa akhbar u ah oo qisadiisa u ogaan badan qofna qisadu isagaabay ku dhacday oo ku saabsan tahay qofna qisadu waxay ku tahay maqal ya yani waxa weeye maymuuno qisadani iyaday ku saabsan tahay waa ciddii ay ku dhacday iyo qof markaa sheekada maqlay dee waa kala duwan yihiin sheeka soomaaliyeed baa waxay tidhaahdaa mid baa yidhi xidiga qubad sanadka la odhan jiray ma maqasheen markaasuu raggii ay ku qubteen baabaanu nahay adugu waad maqashay annaga waan nugu qubteenba marka waxa weeye maadaama qisadani ay maymuuno ku saabsan tahay warka nafteeda ay ka sheegaysaa wuxuu markaa sawaabka iyo saxnimada uga dhow yahay warka cid kale ka sheegayso dariiqadaasay culamo fara badani mareen saas aawadeed waxay yidhahdeen wa huwa muxrim waa wahamun min ibni cabbaas waa qalad marka iyo sahwi ka dhacay ibnu cabaas ka dhacay daa'ifo kaleo culammada ka midii ah waxay yidhaahdeen maye tawjiih kaleha loo raadiyo oo xadiiska markaa waxaway macno ahaantiisa in la tasxiixiyo iyo in macnihiisa qalad lagu xambaaro xadiiskuna uu asaxay bal ee bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen labada waxa fiican in weji sixa ah loo raadiyo ila waxaa la yaqaanaa axaadiista bukhaari iyo muslim isku waafaqeen inay markaa tahay min xaysu alaslu yacni fii acla sixa sixada meesha ugu sarraysa inay ka joogaan waa axaadiista aaxaadka inay ugu sixo badan yihiin bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqaan maadaamay caynkaas tahay oo sanad ahaan uu sidaa acla sixa uu joogo matni ahaanna wax qaladi inaanu ku jirin haddii la tasxiixin karo in la tasxiixiyo oo weji maqbuula lagu xambaaraa waxay ka fiican tahay in qalad iyo wahmi lagu xambaaro la yidhaha macnaahaan baanu saxahayn waxay weliba ku dareen warka ku saabsan waxa weeye ibnu cabbaas cidaan ahayni ma soo werinna waxbaa ka soo noqdoo waxaa la hayaa axaadiis kalaa la hayaa oo saxaabo kale laga soo wariyey oo iyaguna saasoo kale sheegaya waxaa ka mid a ah caaisha radia allahu canha inay tidhi nebigu wuxuu markaa guursaday maymuuna isagoo muxrim ah riwaayo kalena caaisha waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa qaarkood wuxuu guursaday isagoo muxrima ah. xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanayaa caaishana waa ka asaxday saxaabi kale waxaa laga soo wariyey oo abu hurayra weeyaani in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday maymuuna isagoo muxrima inuu guursaday saxaabigaa kalena waa abu hurayra ee sidaa sheegaya marka maadaama saddex saxaabi meeshii ay tilmaamayaan dhammaantood nebigu isagoo muxrimoo guursaday warka ibnu cabdilbar uu yidhi cid saxaabada ka midoo soo warisay oo aan ibnu cabbaas ahayn ma jiro wa huwa muxrim ee isagaa la keli noqday warkaa waxbaa ka soo noqday marka dee jamac saxaabada ka mida sidan sheegay idan maadaamay sidaas tahay waa in la tawjiihiya tawjiiha culamada qaarkood haddaba waxay mareen inay yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isagoo muxrimo guursadaa waxay noqonaysaa khusuusiyaadkiisay ka mid noqonaysa waa khasaa'istiisa laakiin dadka kale iyagoo muxrima ma guursan karaan ilaa xadiis kalaa jiroo sheegaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yankixu almuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtubu ma guursanayo shaqsigu isagoo muxrima guursan maayo yacni yaanu guursanin isagoo muxrima mana guurinayo yacni yaanu guurinin nahyigaas inuu dadka kala khuseeyuu noqonayaa nebigana calayhi salaatu wasalaam isaga ay u bannaan tahay isagoo muxrima inuu guursado ay u bannaanayd sidaana u sameeyey wejigaa culamada qaar baa maray weji labaad waxay culamada qaarkood ay mareen way dhacdo markii horey bannaanayd laakiin markii dambe waxaa lagu xambaarayaa in la nasakhay oo mansuukh yahay xukunkaas labadaa wejiba waxay marayaan in sida ibnu cabbaas sheege la raaco calaa haada waxaa ka imanaysa sidii maymuuna sheegtay abu raafic iyo in laga tago oo la yidhaahdo iyagaa khaldamay ee labadiiba in la wada aqbalo oo labadaba la wada tawjiihiyo lama marin haddama aragtaa annagoo xalaalaan labadeeduba xalaal aan dhahan isguursanno nebigu i guursaday markay maymuuna leedahay in la leeyahay iyadaa qaldantay oo warkay nafteeda ka sheegaysaa sax ma aha baa ka imanaysa marka laa yakhlu min ishkaal ishkaal kama marno tawjiiha waxaa ka fiican tawjiih kale oo ahlucilmiga qaarkood ay mareen wa huwa muxrim waxaa lagu xambaarayaa yacni weji xalaal baanu ahayna weji kalea lagu xambaaraya labadabana waa la wada aqbalaya waa la wada qaadanaya sidaa macnaheedu waxay tahay wawa muxrim mutacayinu ma aha ixraamkii xajka iyo cimrada inuu yahay mid mutacayin u amaha ah ee wuxuu aqbali karaa beled xurmaleh gudihiis buu igu guursaday makaan xurmale gudihiis ayuu igu guursaday ama bil xurmale gudaheed buu i guursaday waana la isticmaalaa wejiga qatalu bnu cafaana muxrima shaacirkii markuu yidhi ibnu cafaan waxay dileen isagoo yacni muxrima ayay dileen yacni ixraamkaas qaar baa la weydiiye oo la yidhi sidee markaa waxa weeye uu muxrim u ahaa sidowta madiine lagu dilay oo madiine gudaheedu ku ixraamta madiine gudaheeda miyuu ku ixraamta qaar baa markaa waxay yidhaahdeen muxriman waxaa laga tilmaamayaa beled xurmaleh isagoo ku sugan ila madiina xurmay leedahay ama bil xurmale gudaheedii isagoo ku jira bil xurmale gudaheed isagoo ku jira ayaa la dilay xurmo isagoo ku suganoo wuxuu xalaal ku noqdo dilkiisa xalaalaynaya iyadayna jirin baa la dilay awjuhda noocaasaa la tilmaamay awjuhdaas ayaa la tilmaamay luqada carbeedna wejiga noocaasi waa saa'iq waayo xurmadu waxa weeye waxay noqonaysaa muxrim bimacnaa daakhilun fii xurma marka xurmadu xurmadii nusuga iyo tii beledka iyo tii zamaanka bilihii xurmada lahaa inay tahay mid walba waa aqbali karta sheekh baa wuxuu soo qaatay beyt markaa uu leeyahay qatalu kisra muxriman beyt shicra oo carabi ah markaasaa la yihi wa ayu ixraamin likisra kisra gaal buu ahaayo boqorkii faris buu ahaaye xurmada markaa uu lahaa maxay tahay ixraamkuu lahaa maxay tahay ya waxaa laga tilmaamayaa isagoo xurmo ku sugan oo bimacnaa in la dilaa aynay bannaanayn ayaa la dilay calaa haada meesha uu nebigu ku guursaday inay ahayd sarifa ayaa soo aroortay sarif meesha ay ku dhimatay marka zamanka uu guursadaa zaman xurmale ahaa oo bil xurmale gudaheed buu guursadaa lagu xambaarayaa axaadiista kalena waxay ka hadlayaan xaggii nusuga bay xalaal ka ahaayeen calaa haada waxay noqonaysaa labadii xadiisba in la wada qaato la wada aqbalay waxaana la yidhaahdaa axaadiista dee in la jamciyo oo la wada aqbalo oo la wada qaato hadday asaxeen waxay ka fiican tahay in midkood la arjaxo way ka fiican fiicantaha oo tarjiixa waxa ka horeeya jamciga waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskun biyina jamciga ayaa waajiba marka uu suuro galo hadduu jamcigu suuro geli waayo jamci maqbuula la waayo oo taariikhda la ogaado ka dambeeya naasikh laga dhigaya kii horreeyena mansuukh baa laga dhigaya marka calaa kulli xaal jamcigii sidaasuu ku suuro gelayaa haddii kale labada xadiis mid baa laga tegayaa yacni waxa weeye in la kala arjaxana waxay noqonaysaa inay dambayso waayo waxaa la yidhahdaa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima saas wuxuu kaloo ibnu cabbaas sheegay isagoo xalaala nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhistay oo la guri galay taa way isku waafaqsan yihiinoo maymuunana waa sheegtay taa ishkaal kuma jiro oo warka maymuuna iyo isagu markaa intan iskuma khilaafayaan lakiin inta horunbay isku khilaafayaan intaasna waynaga sheegnay tawjiiha culammada qaarkood ay tawjiihiyeen wa maatat bisarif sarif bayna ku dhimatay sarifkuna waa meel maka markaa u dhoweyd laakiin hadda maka ka mida waana meeshii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhistay maymuuna waxaa la iyadoo maka joogtaa bay xanuunsatay xanuun aaday xanuunsatay waxay garatay inay dhimanayso naftiina waa ka bixi weeyey xanuunkuna aad buu ugu daran yahay dabeedna waxay tidhi maka ku dhiman maayo nebigaa ii sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanan maka ku dhimanayne maka iga saara anoo maka ku jira naftu iga bixi mayso waayo nebigaa ii sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanan maka ku dhimanayn xanuunkan hayna waa xanuun geeriyaad iga saara maka markaasaa la qaaday makaa laga saaray sarif markaa la marinayay halkaas sarif marka la marinayo magaalada aan kaba fogayn bay naftu ka baxday waxay naftu kaga baxday geedkii hoostiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhisto teendhada looga taagay barta lafteedii bay naftu kaga baxday halkii baana lagu aas xadiiska boqoliyo sagaaliyo sagaashan can caliy bni abi aalibin radi allaahu canhu qaala bacasa anabiyu sala allahu aleyh wasalama sariyatan cali waxa uu yidhi radia allaahu canhu ardaah nabigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam sariyatan ciidan gaada a ah buu diray ama ilaalo ah sariyada waxaa la yidhahdaa ciidanka aanu nebigu la socon calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu noqon karaa wax yar waxaanu noqon karaa xoogaa inuu ciidan doora yahayna waa noqon karaa wuxuu u bixi karaa ilaalo iyo dagaal mid walba sariya la yidhahdaa waxaa kale jira suriya iyo sariya suriya waxa weeye waa addoonta milkulyamiinka ninku haysto waxaa la suriya la yidhahdaa saraari baana lagu jamciyaa waxaa surriyayada loo yidhi liannahu yusaru biha ina suruurkii baa laga keenayoo yacni markaa farxad baa markaa sababteeda ugu timaado uu ku farxaayo waa lagu faraxgeliyaa maadaama wax uga bannaan yihiin yani milkulyamiin inuugu taga ay u bannaantay weji kale towjiih kale waa jiraayo suriya in la yidhaahdo ila sirri baa loo nisbaynayaa oo waa nisbatun calaa khayri alqiyaas oo siriguna waa jimaca weeye marka taas iyadu waa addoontii weeye laakiin sariya waa ciidanka aanu nebigu la socon ee la dilo waa ciidanka aanu nebigu la socon ee uu diro ama ilaalaha loo diro ama gaadaha loo diree ama dagaalbaha loo diree kaasaa waxaa la yidhaahdaa sariyah ayaa la yidhahdaa wastacmala rajulan min alansaar wuxuu nebigu mas-uul uga dhigay caamil uga dhigay bimacnaa amiir uga dhigay ciidankaas rajulan nin min alansaari ansaarta ka mida wa amarahum yagiina wuxuu amray an yutiicuuhu ninkaa inay ateecaan faqadiba waa cadhooday ninkii ogaa waxbaa dhex maray dabeedna wuu cadhooday fa qaala wuxuu yidhi alaysa amarakum alnabiyu sala allahu alayh wasalam an tutiicuunii miyaa nebigu idin amrin calayhi salaatu wasalaam inaa i ateecdaan nebigu idinma amrin miyaa inaa i ateecdaan qaaluu waxay idhahaan bala haa waana amray bala waxaa loo isticmaalaa waxa weeye waa xarfu jawaab yacni waxa weeye markaa nafyi ka daba dhaca marka la tasdiiqinayo nafyiga oo la tilmaamaayo inay markaa jirto halka nacam laga yidhaahdo ayaa balaa la yidhaahdaa balaa ayaa la yidhahdaa su-aasha haddaan nafyi ku jirinna balaa lama yidhaahdo alastu birabbikum qaaluu balaa hmm. qaala wuxuu yidhi fajmacuu xataban soo ururiya xaabo soo ururiya fajamacuu waa soo ururiyeen fa qaala wuxuu yidhi awqiduu naaran dab huriyo shida fa awqaduuha waa huriyeen waa shideen fa qaala wuxuu udkhuluuha gala dabka gala fa hammuu waxay ku hamiyeen qaarkood inay galaan bay ku hamiyeen wa jacala bacduhum yumsiku bacda waxay gudagaleen qaarkoodba qaarka kale inay ka qabtaan dabkii ma iska qabqabtaan wa yaquuluuna ayna yidhaahdaan bay gudagaleen fararnaa ila nabiy sala allahu alayh wasalam min annaar nebigaan u cararnay calayhi salaatu wasalaam oo naar uga cararnay oo markaanu nebiga rumaynaynee raacaynay inaanu naar ka baxsanno yaa waanaan naar gelin ayaanu nebiga u cararaynay dee hadda markaa naar gala dee sax maaha naartii aanu ka cararaynay islaamnimo kaga cararnay kaga eeranay nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaynta aanu rumaynay aanu isni naar kaga baxsada hadda markaa naartii gala oo dabkii gala dee markaas sax ma aha bay yidhahdeen macnaha sidaasa hadalkoodu dhacaya famaa zaaluu sidaa kamay zuulin oo kamay bixin inay ka joogaan oo aynay gelin annafyu nafyi isbaatun laba nafyi baa iska daba dhacay maadu waa naafiyu zaalana waxay leedahay macna nafyi bay leedahay zaala yazaalu macna nafyi bay leedahay marka labadii nafyi markay kulmaan nafyu nafyi isbaatun shay manfi ahoo la nafiyey haddii lasii nafiyo laba nafyi ay kulmaan hadalku wuxuu isu rogayaa musbat wax la sugay buu isu rogayaa marka saasay istimraareen oo ku sugnaadeen oo ahaadeen qaar dabkii aan gelin xataa khamadat innaar ilaa dabkii bakhtiyey fa sakana ghadabuh ninkana markaasaa cadhadiisii degtay oo xasishay fa balaga anabiya sala allahu alayh wasalam arrinkaasi wuxuu gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu gaadhay fa qaala wuxuu yidhi low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama low dakhaluuha hadday dabkaa geli lahaayeen maa kharajuu minha kamay baxeen dabkaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo kamay baxeen altaacatu fi lmacruuf aacadu waxay ku sugantaho qura wax ee wanaagsan bay ku sugan tahay wixii wanaagsan baa laysku aeecaa laakiin wixii xaaraanaan banaanayn layskuma aeeco halkan waxaa waxa bannaan wayaquuluuna xaal in laga dhigaa waa banaantay shuraaxda qaarkoodna waa mareen wa jacala bacduhum yumsiku bacdan waxaa qaarkoodba qaarka kale qabanayeen wayaquuluuna ay wahum yaquuluuna walxaal hum iyagu yaquuluuna ay odhanayaan humta waxaynu qadaraynaa waa ficil mudaaric oo musbat ah ficil mudaaric oo musbati hadduu xaal dhacana waaw lama geliyo mamnuuc wey ficil mudaaric oo musbat ah oo aan nafyi gelin hadduu xaal dhacaayo waawga wuu ka madhnaadaa marka hadday soo aroorto wax markaa sidaasa ah. ficil mudaarico muhbati inuu xaal dhacay waawna ku jira hadday soo aroorto waxaa lagu tawjiihiyaa in jumla ismiya ay tahay oo mubtada loo qadaraa saasaynu u nidhi waxaa ba qaarka kala qabanayeen wayaquuluuna ay wahum walxaal hum iyagu yaquuluuna ay odhanayaan bay isqabqabanayeen marka taana saas weeye marka jumla ismiya ayaa xaalkii markaa noqday xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii mas-uulka uga dhigay ciidankaas inuu amar khalada uu amray oo intuu cadhooday inuu ku yidhi dab shida deedna dabka gala amarka caynkaasa inuu amraano mid u bannaan ma ahayn saxaabadiina sida ay nebigu u amray inay ninkaa ateecaan waxay qaarkood ku hamiyeen dayna dabka galaanba waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye amarka nebiga ay doonayeen inay u fuliyaan laakiin waxaa ka qarsoontay waxaa laysku ysku ateecayaa tanoo kale maaha waayo taacadu waxay ku gaar tahay wixii shareecada aan xaaraan ku ahayn laakiin wixii shareecada dembi iyo xaaraan ku ah cidna laguma ateeco waata xadiiskii imaam axmed wakayruhu soo wariyeen sheegaayey laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa ma jiro cisyaanka ilaaha khaaliqa la caasiyaayo marka waxa weeye cid laguma adeeci karo shay macsiya cid laguma adeeci karo waxaa xadiiska laga qaadanayaa masaladaasi inay saxaabadaas kooxda ah ee ninkaa la socday inay ka qarsoonayd ayaa laga qaadanaya masaladaas inay ka qarsoonayd baa laga qaadanaya xadiiskan laftiisuna waa tilmaamayaa taacadu inay ku gaar tahay waxa macruufka ah riwaayadka qaarkood xasri baaba ku sugan oo saxiixa ku sugan inama ataacatu fi lmacruuf taacadu waxay ku sugantahoo qura shayga san ee wanaagsan bay ku sugan tahay yacni macsi ma soo gelayso taacadii oo cidna macsi lagu ateeci maayo saas aawadee xadiiskii kale isagana saxiixa ku saaray fii saxiixi muslim ee ku saabsanaa umarada fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu shay macsiya amro maqlid iyo ateecid male ayaa xadiisku sheegayay yacni macsidaa lagumana ateecayo lagamana maqlayo lagama yeeliyo falaa samca walaa taacana muraadka looga jeedaa ma aha dibba loo adeeci maayo muraadku ma aha waxaa laga tilmaamayaa khusuuska macsidaas baan lagu ateecayn baa laga tilmaamayaa laakiin wixii aan macsi ahayn waa lagu ateecayaa mar haddaanu milada ka bixin oo gaaloobin wixii aan macsi ahayn walow mubaaxba ha noqdaane waa lagu ateecaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ta'wiilka faasidka wakhtiyada qaarkood qofka inaan loogu cudur daarayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama in haddii arrinkani ka dhici lahaa uu ta'wiil uga dhacay iyo ta'awul ay wax awilanayaan nebigu taa ma ictibaarin oo waxba kama soo qaadin marka ta'wiilka faasidka ah wakhtiyada qaarkood inaan la aqbalaynin ayaa laga qaadanaya fii bacdi alaxyaan xadiiskan riwaayaadkiisa waxaa ku soo arooray qaarkood oo saxiixa ku sugan low dakhaluuha maa kharajuu minha abadan hadday geli lahaayeen weligood kamay bixeen riwaayaadka qaarkood ilaa yowmi alqiyaamaay ku darayaan oo bukhaari iyo muslimba ku yimi riwaayaadka qaarkoodna ilaa yowmi alqiyaama waa ka maran yihiin oo abadan lama socoto oo saxiixu muslim ku yimi iyo riwaayo bukhaari ku timi lafteeda bukhaari iyo muslimba waa ku timi riwaayo kaloo bukhaari uu soo wariyey waxay ku daraysaa abadan low dakhaluuha maa kharajuu minha abadan hadday geli lahaayeen weligood kamay bixin masaladan dad bay ka gedmatay oo waxay moodeen taacada qof macsi lagu ateecaa inay tahay shirkun akbar oo tafsiil aynay lahayn waxayna qaarkood u deliishadeen xadiiskan marka waxay yidhahdeen macsi haddii cid lagu ateeco macsidaasi haba ahaato shay gaalnimada ka sokeeye walow yaanu xalaashanbe mujarad inuu ku ateecay keliyu milladda kaga baxayaa ku gaaloobaya masalada noocaasina waxay tahay mid khalada weeye oo ictiqaadkii ahlusunnati waljamaca khilaafsan waayo haddii la yidhahdo ciddii macsi lagu ateecaba milladda waa lagaga baxayaa waxaa ka dhalanaysaa kulla almacaasi in muslimiinta lagu gaalaysiyaa ka imanaysa waayo macsi kastaba waxaa lagu ateecay taaquut taaquutkaa lagu ateecayna waa shaytaan shaytaanku inuu taaquut yahayna laba isku khilaafi mayso qur-aankana waa lagu fasiray in taaquutka shaytaanka looga jeedo ha la camimo oo ha la yidhaahdo wax kastoo la caabudo min duuni illaah baa taaquuta ah kullu maa cubida min duuni illah sida imaam maalik laga sheegay ama waxa weeye markaa eh, yacni khusuuska shaytaankaba ha lagu sheegay sida cumar ibnu khataabba taaquudka ku fasiray in looga jeedo shaytaanka shaytaanka in looga jeedo waxaanad ogaataa wax kastoo la caabuday ilaahay sokadeeyey dee waxaa u aabba ahaa shaytaan baa u aabba oo u qurxiyey oo u wanaajiyey oo amrayey marka cibaadadu xaqiiqatan waxaabay u dhacaysay shaytaanka yaa abatii laa tacbud ishaytaan marka cibaadada ilaahay khayrkii la caabudayo daahiran haddii cid kale la caabudo xaqiiqatan cibaadadu waxay u dhacaysaa oo lagu caabudaya shaytaan baa lagu caabudaya amarna waa leeyahay ashaytaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa lahu amrun waa taaquud amar leh marka taaquud amar leh haddii amarkiisii shareecada khilaafsanaan la ateeco haddii la yidhaahdo tafsiil ma leh waxaa ka dhalanaysaa iska daa kabaa'irtae sakaa'irta muslimiinta in lagu gaalaysiyaa ka dhalanaysaa waayo dembi kasta sagiiran kaana aw kabiiran ama ha yaraado ama ha weynaadee dee waxaa lagu ateecay shaytaan shaytaan baa lagu ateecay adiladuna waxay tilmaamaysaa dunuubtii in la kala farqiyey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo dembiyadii gaalnimo iyo wax gaalnimo ka sokeeya loo qaybiyey gaalnimadii waxaa loogu gaaloobayaa bimujarad alirtikaab lala yimaado xalaashii looma shardiyo shaygu hadduu daatadiisa gaalnimo u yahay inuu xalaashado lama shardiyo laakiin haddaanu daatadiisa gaalnimo u ahayn yacni inuu xalaashado mooyaane mujarad alirtikaab uu la yimiyo uu sameeyey keliya ku gaaloobi maayo saas aawadee bukhaari saxiixiisa waa ka baabaysanaya baabun almacaasi min amri iljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki dabeedna aayaddu soo qaatay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ahlucilmigu way sheegeen tafsiirka ku sugan masalada ku saabsan ataaca fi lmacsiya shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu ku sheegaa kitaabkiisa aliimaan alkabiir waa ku sheega aliimaan alkabiir gaar waa loo daabacay isagoo majmuuc fataawaha ku jirana waa jiraa oo mujalladka toddobaad qaybta hore waa aliimaan kabiir safxaddana hadalkiisu wuxuu kaga dhacayaa baan filayaa sagaal iyo lixdan toddobaatan oo mujaladka toddobaad ah ee majmuucu fataawa tafsiilkii halkaas uu sheegay shuraaxu kitaab tawxiidna waa ka soo qaateen oo fatxulmajiidka iyo markaa kutubaha la ahi waa soo qaadanayaan hadalka ibnu taymiya waa soo qaadanayaan ee tafsiilka tilmaamaya markuu aayaddan fasiraayo ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah waa soo naqlinaya hadalka ibnu taymiya waa soo naqlinaya wakadalika abubakr ibnu carabi kitaabkiisa axkaamu alqur'aan wakadalika qurtubi oo isaguna kasii naqlinaya dabeedna markaa aada usii sii adkaynaya oo odhanaya waxaweye meel walay kugu timaadaba waa saasay fahma markuu aayaddan fasiraayo qurtubi waina ashayaaiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain atactumuuhum inakum lamushrikuun mushrikuun wuu sheegayaa tafsiirka waa tilmaamaya marka waxaa kale jira waxa markaa cid lagu ateecaya hadday tahay shay gaalnimo daatadeeda u ah dee qofka la yimaadaa waa gaaloobayaa xalaashina loo shartin maayo haddii waxaa lagu ateecayaa ciddaas ay tahay shayga lagu ateecayaa wax gaalnimo ka sokeeya hadduu yahay hadduu xalaashado oo xalaalnimo u ictiqaadiyo ku gaaloobayaaye mujaradu alficli uguma gaaloobayo bilmithaali yatadixu lmaqaal haddii ruux ku yidhaahdo ruux kale musxafka isku taag ama uu yidhaahdo ilaahay cay ama uu yidhahdo qur'aanka najaasada ku tuur oo sidaa markuu amray dabeedna uu yeelo walow yaanu ictiqaadsanaanba inay xalaal tahay mujarad inuu la yimi uu millada kaga baxaya ku gaaloobaya waayo ficilkani waa mukafir bidaati sidiisuu gaalnimo u yahay laakiin shay aan gaalnimo ahayn haddii cidi ay amarto ay tidhahdo khamradan cab ou ficilka keliya ku ateeco dee kuma gaaloobayo xataa haddii markaa waxa weeye ninka boqorka ama ninka madaxda ee gaalka ahi uu ku yidhaahdo khamriga anaa kuu xalaaleeyey ama midaan gaalba dee ahaan jirin eraygan ku gaaloobay ila hadduu xaaraantii xalaaleeyo waa gaaloobaya milladdu ka baxaya ou yidhahdo khamrada anaa kuu xalaaleeyey cab ama uu yidhahdo zinada anaa isukiin xalaaleeyey sameeya ficilkan xalaal baan idinka dhigaya dabeed ficilkii bay la yimaadeen waxaa la eegayaa caqiidadii xalaashadka ku saabsanaa miyay ictiqaadiyeen oo xalaalnimo ay u caqiideeyeen ya mise may ictiqaadiyeen hadday xalaalnimo ka caqiideeyaan oo yaha laynoo xalaaleeyo xalaalnimo ka ictiqaadiyaan inay u xalaal tahay hadday caqiideeyaan waxay noqonaysaa inay gaaloobayaan haddayna xalaalnimo ka ictiqaadina ficilka keliya la yimaadeen laakiin xaaraan u qabaan dee waxay noqonaysaa macsiyatu min almacaasi macsi ka mida macaasi alimaamu nawowi saxiix muslimka markuu sharxayo kitaabkiisa alminhaaj sharxu saxiixi muslim alminhaaj buu ku magacaabay kitaabkiisii wuxuu soo aroorinayaa labada riwaayoba saxiix muslimku waa soo arooriyo waa keenay low dakhaluuha maa kharajuu minha waan abadan la socon laakiin ilaa yowmi alqiyaamana ayn la socon iyo riwaayada kale oo sheegaysa low dakhaluuha maa kharajuu minha ila yowmi alqiyaama saas aawadee imaamu nawowi sharax waa ku cadaynaya fii kitaab alimaara ayuu xadiiskani ku sugan yahay wuxuu odhanayaa labada riwaayo midna waa mutlaqa midna waa muqayada nawowi muxuu yidhi riwaayada sheegaysa low dakhaluuha maa kharajuu minha waa mutlaqa riwaayada kale sheegaysa low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama waa muqayada ilaa xilligaa laga gaadhayo marka wuxuu odhanayaa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad ya ka mutlaqa ah waxaa lagu xambaarayaa kan muqayadka ah baa lagu xambaaraya marka labada riwaayo way isqaydayaan idan laa ishkaal yacnii ishkaalka riwaayada kale laga yaabo dadka qaar inuu kaga yimaado ayuu sheikhu ku tawjiihinayaa in riwaayadan kale qayday saas aawadeed aanu markaa gaalnimo tilmaamayn waxaa laga yaabaa haddaba inay ishkaal geliso bacdulikhwa riwaayada abadan sheegaysa oo bukhaari sida iyo sidaba u soo wariyey low dakhaluuha maa kharajuu minha abadan marka dadka masaladan ku qalloocatay qaarkood waxay yidhaahdeen abadanta waxaa laga qaadanayaa dabkan markay ku gubtaan ee ay dhintaan cadaabulqabriga u bilaabmaya cadaabulqabrigaasi markuu u bilaabmana aakhire marka lasoo saaro sidaa cadaabulqabriga markuu ugu daa'imay marka dambena jahanamay gelayaan abadan jahannamaysaa ugu sugnaanayaan ila way gaaloobeen milladda ka baxeen marka noocaasi waa midaan sax erayga abadanna ma noqonayso mid marka waxa weeye yani mutacayin macnahaas u yahay daahir ha ku ahaato laakiin hadda wax ka leexinayaa meesha yaalla waayo masaladan dee ijmaac baa ku sugan yacni macsi kasta ateecitaanka cid lagu ateeco inaan milada lagaga baxayn ee shay kufriya marka cid lagu ateecaa milada lagaga baxaya ama shay macsiya laakiin la xalaashaday marka ijmaacu ahlisunnati waljamaaca caddaynaya in macsi kastoo cid lagu ateeco milladii aan laga baxaynoo lagu gaaloobayn ee waxaa la odhanayaa haddii gaalnimo lagu ateecana gaalnimay noqonaysaa haddii wax gaalnimo ka sokaysa lagu ateeco laakiin la xalaashaday oo xalaalnimo loo ictiqaadiyo oo xaaraanta la xalaashadayna markaana gaalnimay noqonaysa haddii kale biijmaac ahli sunna yani markaa gaalnimo maaha adif ilaa dalika riwaayaadka aynu adif ilaa dalika lawaasimta baatilka ka dhalanaya ay ka mid tahay macsi kasta in muslimiinta lagu gaalaysiiyo ya ila farqi uma dhexeeyo haddii shaytaanka insigaa la ateeco iyo haddii shaytaanka jinnigaa la ateeco lama odhanaayo shaytaanka insigaa marka lagu ateeco macsida waxay noqonaysaa gaalnimo laakiin marka shaytaanka jinnigaa lagu ateeco gaalnimo ma noqonayso ee tafsiil baa ku sugan marka gaalnimada lagu ateeca gaalnimo noqonaysa ama la xalaashada haddii kale maya ya marka maadaamay sidaas tahay abadanta maxaa marka ay noqonaysa abadanta waxay noqonaysaa daahirkeeda dee in laga tegayo meelo kalaa soo arooray de oo abadantu marbay noqotaa inay u dhacayso nisbada wakhti mucayana abadanta tawjiiheedu wuxuu noqon karaa ilaa qiyaamada laga gaadhaayo soo qur'aankaba laynooguma sheegin walan yatamannawhu abadan yuhuudda markuu allah sheegayo weligood ma tamaniyayaan dee abadanta waxaa loo jeeday nisbada adduunyada laakiin aakhiro markay naarta galaan waxay ka mid yihiin gaalada tamaniyeysaa geerida wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk idan abadantu maxay noqotay waxay noqotay nisbada intay marka waxaweye adduunyada joogaan oo filxayaati dunyawiya ay ku sugan yihiin weligood geeri ma tamaniyayaan laakiin marka ay aakhiro naarta galaan waxay ka mid yihiin gaalada tamaniyeysaa ee geerida jeclaysanaysa ayay ka mid yihiin marka halkaas waxay u fasirmaysaa calaa haada in abadanta laga tilmaamayo ilaa yowmi alqiyaama in macnuhu markaa u dhacay waana min nusuusi ilwaciid oo dee ilaahay markaa ka khafiifiyo ama ka cafiyana waa dhici karta waa suuroobi karta waa suuroobi karta marka taana tawjiiheedu saas weeye weliba waxaa soo arooray xadiis sheegaaya ninka naftiisa dila xadiis saxiixa ku soo arooray wuxuu sheegayaa qofka naftiisa dilaa shaygu naftiisa ku dilay baa lagu cadaabayaa khaalidan mukhalladan fiiha abadan dee ahlusunna waljamacana waxay ku kulansan yihiin qofku naftiisa inuu dilo mujarad inuu naftiisa dilo keliya inaanu milada kaga baxayn waa macsiyatu min almacaasi haddaanu xalaalnimo ka ictiqaadinin inay itlaaqan xalaal u tahay dee waxa weeye markaa kuma gaaloobayo kuma gaaloobayo weliba waxaa sii caddaynaya nin saxaabiya oo markaysaga gacmaha isgooyey oo markaa waxa weeye markaa dabeedna markaa sidaa ku dhintay ayaa saxaabada qaarkood ku riyoodeen markaasaa waxaa la weydiiyey waxaa ilaahay ku falay markaasuu ilaahay waa ii dambi dhaafa xadiisku saxiixuu ku sugan yahay allah waa ii dambi dhaafa gacmaha laakiin duubnaa gacmaha waxaa laygu yidhi buu yidhi waxaad iska kharibtay annagu ku islaaxin mayno laakiin sida kale waa laygu dambi dhaafay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay ayuu nebigu wuxuu yidhi allaahumma waliyadayhi fakfir ilaahu labadiisa gacmood nagu dhaaf dee hadduu gaaloobi lahaana dee looma dembi dhaafeen kullu dalika calaa kulli xaal waxay caddaynaysaa masaladan in tafsiil ku jiro ayay caddaynaysa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk